tacdigiisii towji diidoodii haddii laftiisi iyo asyahay koodaa'i maayo oo yaduumu asdaa'i haaliban sidee haalib ah fakal isticaadadki aslatou yahay tamaamiilkii boobtii dhiigeedii iyo magidhaaw ama ah, dhiigii saymaacayo talaantalka meeshila talaantalka dhiigika hinib iyo tooyinka haddii dhiig kasoo hadii markii la tooyinka oo dhiig aska burquuhayo fadhiigni askasoo burqoo haayo hadii la tirtiro be waa soo burqooha hadii la tirtiro waa burqooha intaas hadii la la dooray hadii la tirtiro dhiigii waa soo burqooha bilxii boqoy hadii la tirtiro dhiigii waa burqooha dhaawacii oo oo magaciisa boobta ahaa hadii la tirtiro dhiigii waa soo burqooha loola tooray hadii la tirtiro dhiigii waa burqooha loola salaantali hadii la tirtiro dhiigii waa burqooha markaas maxaa waaye kal istaxaadatii oonkiisi onkii saxaaba sika dareerkii oonkiis kale waay dareer maxaa oonkiis ahay waaraha waa dhakaay saa kabacdi hadii la dhao waa ka hiraay waa ka tiraa waa la dhakaa hadii la dhao kabacdi markaasaa faashida lagu duuwaa ama googa lagu duuwa lagu xelaayaasna aadi hadii isdhdo ay tirtirto kabacdi salaada wati lagaaro saasoo kale cunke marki salaada wati lagaar salaada ay ka shawaadano wakti ad galo kabacdi ay tirtiray waa dhafay waa weysraadi kan waa laduwaa gooda lu xeraa xukunkeedi ukm waaa lasiihaa xukm istirxaaba dub wa daaiman ho maaa lii muddo waaa lii insaana mid yani yaduumu gaalida fakad istiaaba i oo yaraay naftiisaan baxayn sabux ah dhulxii dhiigiisi kanbadbaadkii maka jire waruuxii dhiigeedii oogtii waxyaabahaas iyo hambalaalukii naftiisii iyo meeshii ato oo laalaantali haddii la tirtira ay soo burqu ahaayaan macnaha kulli wakti ba tirtiraba dhiiga kay maaha saas yahay xunuunkii istiaaba aragdiyaa kal istiaabakii kii dhiig duleeyey dhiig kala waaye gaalaalaqa waa la xirxiraa waa la maraa lu xiraa suu istixaada la siihaa salaadana markii aama dukahaayo waktigaasku dukahaa halkaas waysale yani dabar baa soo axbala hadid xiro sidii istixaad laheed yaasuu bihaa cuunkeeda soo marta wailaa yaduum ma daai maayo fakadam waay ajnabigi dhiigiisoo kale waaye eh, duumi ma daai maayo fakadam ajnabiyi dhiigiisoo kale waaye malacasihaayo waxaa ahaa yani yari ahaaya badnaaya farqi male waxaa laabudda ahaa in magaciisii horta laenji la diro la enjesiyo kabacdi la dhago farki ahaan la dhago diwasima fasada min ajnabiyi laa yucfa can qaliil kaana wakatiir oo kaas qaliilkiisi qaliilkii oo soo sheega waayo somarni waayo toobinta iyo jaamada iyo quruucda iyo jamaamiinda qaliilkooda waa la cafiyaay yani hay ودم الأجنبي مثل وجوم كالاستحاضة ودم الأجنبي لا يعفى عنه وقيل يعفى عن قليل آلري قلت waxaan leeyahay siri sheekh nawaal hadaan ahay alasaxu qolka fiyuud badan anahaa kalbasaraati waxay lamid yihiin in barbaarka iyo wajiga ka soo baxaay ay lamid yihiin taas ma dhihn haddana haddana maxaad keeni wاladharu oolka oo qabiga ah alcafu can qalil dam اlajnabiyi dam اlajnabiyi dhiigii yaraay oo ajnabiga ahaa kiisooda cafaa kala dam اlajnabiyi dam اlajnabi maxaa la yiraa dhiig oo nin kale hinib adiku waa isku gaari ama sadiiq adkaahiliyo maysiska helid ma aheen meel kale gaari kan daman ajri kanaa laidhaha hadeydinta waay daman ajri waa adhiig oo kafkala ka yimid oo ad kasoo gaari meel kalaas amase dhiigaada naftiis waaye mayska himid ma aheen meel kalaas u dhaafi as ajri kaasa cufiya waa la cafiyaa hadii qalin asyahay hadii qalin asyahay waa la cafiyaa hadii magaciisii qalil asya waa la asyaa kaiir ma la ashaayo ee qaliil iyo kaiir maxaa lagu kasaa curfigaa lagu kasaa haddaasoo ogaay jamlajnabi haddii qaliil asyaa waa la asyaa tanaa qali ah adhartaa qadi ah hada huwa adaka usoo waaye alasyaa usoo waaye haddi dhiisoo darbiinta wa ma asaxa asaxa usoo yidid يعني أسي عن دم الأجنبي سيس مغلبة حدي مقعيسي بيجي الصح الصحة وعاد تعربي هي لا عربي هذه هي لا هي هدنا وعالي الصحة تعربي هدنا الصحية أصح كلا تعربي أصل سواها مثلا أصح غريبة أصح أصح عربي أصح أصح دمبيلة أصح وعاد كلام في magaciisa aa ka dambeeyey aa ka dambeeye hadii qul yidi asaa ka dambeeyey haddana asa waa ka dambeeye asa kalaa ka dambeeye asa kala ka dambeeye saasaa lu soo caa waaleeyaha anaha in damaani dam damaaniil wlquruuci wlcusub albasaraati alasfu cinda almucasin muطlaqan marka ka dambe adhaka qulki waasaas dhacay alasfu can ayri dam ajnabiy dam ajnabiy maxaa siyahay waxa waaye dhiigo adkaa himid oo nin kale ka himid oo kusoo gaari amase dhiigii dhiigaada mayska mid mahe meel kale oo korta iska jaari orta ajrkaasa wala adii yahay oo yar qaliil waasa ogaateen oh, curfigiisii wixii magaciisii oo dhacida <clears throat> ankeena loo nisbeheynin dhacid loo nisbeheynin eh. hadii de oo layiraa intuusu dhacdi asaa uu soo fashakdi laleehin alooqadasaajaareen eh. yani oo laleehin qaliil hadii laleehay saas yani yani تلحيد بعد وبدنا لا سبحانه وتعالى ساسنسي انتو وصو حسنتي لها كثير واي ملعب يعني قليل حبوك دلانيس بها يعني لها ولا عتيا وليا أثر كواية سنة حبضا وسانة معتمدة والله يدوية أعلمك عالمه أعلمها عليها أعلمك عالمه ما اسكت والغياهم استغرى لهم في ذلك لكن حضرنا انهم السجاع وضع والغياهم والسديد فالدم yani madaxdii fii sadid carunkii kadamidiyay mid yihiin xugunkood dama oo kala waay wakada maa lquruuxi biha oo boobta ka imaaysan saas oo kaleesne damkaas lamid yahay walmutanafatu fi hambalaaluqa hambalaaluqi aladi hambalaaluqa leewa riixun caraf leh oo uraayo husne yani waa lamid wakada yani hambalaaluqa oo bilaa riixin ahaadina saas leewaay fi laadar maaqawano وdhر ulka mdhب وaawaaye طhاaرaته ay والlaه diya ku caaل وsوl صلى kmjisna isku dugto وlam yعlam wa is ogeyn وaجب الqضاء saلaada usoo ogeynaay saلaad iska dugtay markaasaas yani نجs ku ar saلaada iyaa hadis ogaadi oo baعdi ashalmaami sidii leewaay وaجب الqضاء waajiba almdmnqon faslon فاضرb نفxa بxaفayni تعaل عnه وaرضاaه walqeex malex maal ay dhahaan dadka bakteeri unakaanya amar waa nidaan malax aan nidaan soomaaliya kana malax la tiraa maleha ilaa maale ubadni maal ay dhahaan badwa maashi amase madaxdii wasadiidu carunkii carun matiraano dhiig iyo biyo isku wasadiidu carunkii dhiiga madaxa ku lamaa kadami dhiigaas kula tooyaa xugunkiisii intaas kulli dhiigay kula tooyihiin yihiin mm. dhiigii ay kula too yihiin fadami dhiig ay la too yihiin malaxdii <clears throat> inta awaay fadami ay kula too yihiin maxay naqahaayaan xugunka xaggiisii diig oo kala naqahaayaan dhiigii axkaamtiisii aan ka ogaani diigii axkaamtiisii an soo ogaanin soo sheegni xukunkiyo aslamid yahay alaxda harunka intaas lamid yihiin waxaa lamid ah wakala waxaa lamid ah maa lguruuxi doobtii doobtii biyihiina waa lamid maa lguruux doob yahaa biyahoodina waa lamid oo hamdiyahoodina saas oo kale way walmutalaffit waa kaas intaas diid iyo carun madax kulli waxay kusoo hormareen aluu soo sheegi yani baabu nijaaza kadami ay lamid yihiin fima dukira maxaa yeelay lamadoodiba dhiig door soomay waay oo ufuur door soomay urf iyo fasaad wakada ma ulcuruucina waa lamid badiyaa biyahooda waa lamid walmutanafid si umbalaalkina saas oo kale hambuluqina sile waay humulka aladi humulqilo leh riixun ur leh humulka uraayo biyihiisa uraayo saas kale waay ka damli waaye waxaa loo qiyaasihaa malaxdii iyo carunkiyaa loo qiyaasiyaa inta malaxdii iyo carunkaa loo qiyaasiyaa iyagana sabiila waay wakada waxaa lamida ah bilaarix hadda yihiin fi ladhari qoolka muuqasheeda badan manaan qabano manaa kan muctamadka haddaan qabana waay talxiix lahayna sidiile waaye osna waxaa l yani qiyaasihaa yani carinkii oo ao magaciisi korka aan lahayn korka aan lahayn <clears throat> alaa kuli xaal maxal cafi waxa waaye mahal cafi haayo hadii dhiigaasi arunkaasi waxyaabahaas kuli hadii dhiig aw hadi aw kudarsamin kadami markiisidi sheega muxuu wadaa kadami waa la ogaadi dhiigiiatooy waayo kadami aw la tooyahay kadami aw la tooyihiin damkii ajnabigaa loo wadaa ogaa yani dam oo kale waayo kadami kadami ajnabiy oo kale waayo bilcilmihi qultu waxaan leehay yani sheekh mabaab haddaan ahay almadhabu oo madhabta culamada mataamu kelidoodii haddaan qabsano bahaaratuhu madhab lculamaa axkaam kafka culuma haddaan qabano axkaam kafka culuma haddaan qabano culmadna ay ku tageen jidkay mareen haddaan qabano bahaaratuhu bahaaradiisu ahaadnimadiisu waaye طahaaratooda hadas waay طahaarat maalarixa loo aho wala si oo an uroonin daahir haasiis waay malaxdaan uroonin yani biha oo quruxdaan uroonin kuwaasay quruxdii biheedi ala wadaa watanafidkii hadartan danba waay wakadaa maa lquruxi boogiha biheedii iyo hambulaga bihiisii kii dhiig aan lahayn kii dhiig yani kii ur aan lahayn kala sheegaayo han u oreynin boobka diineydi han oreynin humbulaba diineysi han oreynin waxa waaye daahir haasi daahir waaye muctamadka saa waaye daahir waaye haddana waxaa simaana waagi walow sallaa hadday dugto musalligii binajasin hadii shay nijaasooy asu dugto معناa بنجس مع نجس نجاaس mعlاaل had kt وlو صل hadw تrt بنجس مع نجس نجاaس mعlاaل hadw تgto نجاaسdaasoo لم يعlمه لم يعlم oyn sga مصلga as ogeyn لم يعlم asga مصلgii ku نجسkaas as ogeyn وجب القضاء qضاء waaجibay cilgaa waaجibaysaa في الجديد hadii qolka جديد an qbano وin calima hadas ogaad wa ogaadi in yani nijaaso oo macigiis ay tahays ogaadi marka dukahay wahalmaami markaa kabacdi uma bacdigeedi markaas ogaadi kabacdiha masii as halmaami wajaba alqadaau qadaa waajiba cala lmadhabi makaanikasta culama haddaan qabano culamada ma ay ku tageen haddaan qabano yani qadaa waajiba maxaa yeelay waxaa laleeyahay wajib alqada marka laleeyahay waxa waaye waxaas himid kulligiisii wax la tirihaaya maaha lianna maa ataa bihi waxay himid kulligiisii heyna muctadin bihi hoolatood oo dawqiisi waaye wax la tirihaaya maaha maxaa yeelay bifawaasi shardigii shardigiisa tagay walqaduum waxaas leeyahay laa yajibu alqadaa qada mawaajibu licudrihi cudrigiisi aabaadii salaada bilaaweedi maweyn najaasadka jirti aan la cafiheenin sidaa banajisi la arka canhu lam yaclamu ma ogaanin salaadiisi bilaaweedi kabacdidas ogaadi salaada masdhexgaladas ogaadi inao yani najaaso macagiisa ay tahay wajiraqabaa faljidiidi maxaa yeelay cilada maxaa waaye liana maata abihi waxasuu mid kuligiisi غayr mctadin kolatadwa weerkiisa waayo ku alla keligeyn lifawaati shardihi hadii mahadlaa qada mawaajibaayo licudrihi daraadeedii mawaajibaayo adinkan xoogaas wataa daliil xooglaas wataa cudur cudur daraadeedii maxaa yeele maba-ogeyn waamaami macduur waay hadda iyo xadiidkii subanaha salawaatu llahi wasalaamu alayhi oo soo salaada ku jira kalha asiili او دليل او صلاة عصوبنا قول السيبي وحسري صلى الله عليه وسلم إن جبريل جبريل اتاني ايهيت واخبرني وحاسئي بالشيء ان فيها ان فيهما لما ذكروا فيه قدر قرنها اهابي قرن قرن قرنها اصلى لياتي رواه أبو داود waxaa wariyey qaala xaakim waxaa sheegay xadiidkani calaa shardi muslim ala ah wariyey shardi muslim iyo shardi bukhaari markabira raggii bukhaari ka wariyey alaga ah wariyey haddana mahan raggii muslim ka wariyey alaga ah wariyey raggi muslim markaliraa raggii muslim ka wariyey alaga wariyey kelimada wujuud waxawaaye suubana salaadaasi ma cusbaynin sis uwaday marka baxino macnaha yani waa ku dugtay imaam nawawi mukhtaaraadkiis oo kutubta majmuuca kan waayo waxaa ku yaala jawaabi kii hore waxaa luu jawaabay waa ixtimaalaa yani dhiigaas shaygaas oo nabiga kaladiisa lahay inaa dhiig yar as ahaay ah, waxaa siwan wax ixtimaala inaa mustaqdir si curum ah oo yani daahir ah xaafadii camal waayo canduuftii camal waayo diiskii camal waayo waxyaabka siwaya shay oo mustaqdir oo la cashcashaayo oo magaciisa xun waxaa kamid ah oona daahir ah antuugta kamid ah waxaa kamid ah xaasada kamid ah xaaqsi aan iraa ah, xaaqsiga kamid ah waxaa kamid ah diinka siinka ka waxyaabaas waxyaal badan oo culum oo bani aadamka mustaqdir isleehaya kamid ah maxaa yeelay marka maxaa yeelay mustaqdirka sadiran markisi waxaa lu waa lu waa lu itlaaqa hidid waa lu itlaaqa la waaa kamid yeeli ijtinaab nijaasa waxdul waay leeyihin markaasi oo nabiga kaasdugtii janaa nijaas laga dheeraado adayr islaam ay ahayd markaslihay tawihiya jibriila isheegi inaa waxasliihu hurum anasliihaas isheegi markaslihay awal islaam asahay islaamka awalkiisa ahay markaasi wujuub nijaasada dheeraashadeedi waajib ma ahaan intaa kabacdi ay waajibtay waxaa ku tusi ha u daliila xadiiskii nabiga oo usoo sujuudsan usoo sujuudsan aa gaaladu jiray quraysh korkiisii geela mandheertiisii kor ay ka saareen mandheer geel haweenkiis leeyahay allahuma ifir liqoomi abay faadimana soo oradi tusha usoo sujuudsanay dusha ay ka saareen mandheerta geelka mandheer waa taqaanin mandheerta geelka ay dusha ay ka saareen raafaad noo soo ororday waa ka qaadi xadiis dheero waaye soo marka ku dughaayo waay salaada markii dusha ay ka saareen nabiga salaadaasi ma goynin salaadiis ma goynin waa ku waday awal islaam saana ahaa taa u daliil ah haddii najisii la ogaado rumanasiya ashalmaama isku dugto oo markaa kabacdi xasuusto waktigii ahaan ama qabligiis salaada waa soo celiyaa wajib alqadaa cala madhabi lmaqduuci bihi litafriid maxaa yeelay saa xadgudbay ahaarad haada shadii ka tegideeda isku xadgudbay markas ogaal anta kulli waay ajnabiyoona tuu yahay waxyaabaha oo magaciisii aan la cafihaynin iyo waxay la cafihaayo wax yani laa kalhiri kala afheeni kala afheenin deen shaaric deen soo heriye waxaa waaye yani haddii dhoobadii nijaaso oo adag ay ku labanto ay ku dheehanto waxaa soo baxday nijaasadii caynteedii aa ku baxay markii leeyahay waxaa waaye nijaasadii markay mustahlinka naqato fashikii iidku darsama xaarkii loo mehelooda kuxmeyd yani roobka soo qaaday iyo waxyaabihii kale oo fashakha isku labmaan oo lagala sooci karin waaye waxaa ku baxay nafta ijaasada ceyntoodaa ku baxday ijaasada ceyntoodii haddii fashakha agtiis ay taalo fashakhi roobka oo keeni agtiis ay taalo oo jigtii ay ku baaqi noqoto kaalama cafihaayo wax laga cafihaayo ma jiro maxaa yeelay aabalojeeda ah wax la arkuhaaya waaye ceyn aa baxday kaagigii oo jidha yani lukaagii oo loo jeedi kaana wax laga cafeeya male waxaa lamida kaas haddii eegii darku dhexdeedii darkii dhexdiisi barkeed aas dhex galay maala waxaa ka baxay bacdi bacdiyaas isfadhiyey waa ishargufa eegii waa isfadhiyey b dadk biyihii iska fardhoomiyey dadkii maraayi yaa wax ka gaaray osme mal shaygi ka gaaray mala cafihaayo muctamadkana ka waaye tuul عليha وalcafya mutawali iyo rag badan iبn cmaad iyo rag waaweyn waay lehiin walcafha kaa naftiisii maxaa yeelay waxaa loo afha madhabta shaafic qaacidadeeda waxa ahay almashratu tajlib الtaysir alahay waxay ahayd yani alumuur bimaqasidiha iyo waxaa ahaa yani adarr yuzaal alyaqiin laa yuzaal bshaki qaacidada imaam shaafici halhan shan waay iyo almashqatu tajlib الtaysir yani tan waxaa waaya lilmashaqa ah. waa laska waa laska ilaali kara maaha daraadiis hadii laska ilaali karin ba shayga laska ilaali karin yani waxaa cuslaadi in laska dhowraa cuslaati mashaqada daraadeedi waa loo cafiyaa ilaa yani yani waxyaabaha hadii ilaa in la hiraa maahn kaas waa laisku ibtileeyo ibtiladi diinu shaaric oo kale ma aha ila oo meel ka soo baxay diinu shaarica dooqad oo yani jidaha taal oo marayso rooba jajabo yani shaaric maxaa loo wadaa meeha dadka ay maraayaan walow yar shaaric ha ahaado ba mee dadkana ay maraan luqluuqida ahaado jidcadda ha loo badneen basudil shaaric waxaa kamid ah biisa kamid ah gaariya ma gaarino shaaric kasoo gaariya amase nin oo soo gaari oo amase meeha iska guuri yani kasoo guuri jilbi yani maluma shaqeeyo mas-uuliinta malu kalifaayo maraayo biha eyga kasoo fadhismaayo iska dhowra maluma shaqeeyo malcuda meel kal oo eber loo iishane yani mala yani loo iidoo kalo makaan kale oo eber cidlane loo iishana mayaal wakaas taa waay hmm. alaa kula din shaarica cafriga yani luu yani ilaaqay din shaaric l wacufa can diin shaarici mn min diin الshaarici hadiina yahtu kalbi asku waramo amase waxa lamid ah ey ama khanziir kaasay kala cuskahay waay mayhii oo ay kubadiyiin khaas ahaan haddi ima ay kubadiyiin maxaa yeelay jidaha maclum nijaasa waaye doodka nijaasada ay ku aruurto jidaha waaye taasaa yani sheekh zakariya rooba ictimaadsaday haddii meel oo magaciisii dhoowa shaarica oo nijaas oo nijaasadeeda la hubsaday ay taalo oo shiika soo gaaro amase meel kalaa socday waxaa lg ku dharoomay nijaasadaas yani marka nijaasadii saasay u dharoobanto waa la cafihaa waa la cafihaa maxaa yeelay waxba maaha laleeha hadii meesha masjid is ahayn wailaa hadii masjid dhexdiisas yahay waxaas oo mutlaban nijaasa masjid dhexdiisa hadday soo gasho mala afaayo maxaa yeelay masjid waa laga ilaaliyaa nijaasa waa laga ilaaliyaa masjidka yani in oo magaciisii oo lagu dharoobo ama in la gaagaarsiyo nijaasani mamnuuc waaye waa la reebay najis yaqiin min caadil ah yani sheegay waa siri aan nijifanayn nijaasa maayo ina nijaasa isyahay yani asugay culus waa laga dhowrsaa kaasi waxaa yani waxaan oo ixtiraaskiisi culus kaas khilaafsan waxay laga dhowrsa karin khilaafsan marka nijaasaadkii waa badan yihiin intaan waayo waxyaabaha oo intaas oo dharka iyo makaanka iyo magaciisi iyo korka laga ilaalaya nijaas waay aan la afiyeynin salaad mudugto ma ansaxiyeyso waa kaas haddii yani inay kala jiraan hoos yahay as ogeyn waa kaas intaas wax la fiirihaayo <clears throat> did yani malaayii malaaya naftiisi waas meedkiisi daahira ahayd digiisi hadis bad yahay iskusoo gaada daayar maaha inxaartiisi malaayi digadiisi daayar maaha kulli boolkii hadii la kasaay intaa kulli waay arinta waxaa la cadfahaayo markaas wixii oosaa ahayn waay ma'kuul ahaayaa wada ma'kuul ahaayaa shimbirkii la cunaayo wixii oo dhiig aan lahayn shay dhiig aan lahayn malaaygi ayaxi hadis waxaa la fiirhaa kan kasoo soo baxaya hadii oo magaciisiis xab oo adag yahay low yani oo la abuuro malaa soo ba xabad as ah, xaakiisi waasoo dhalo lahay oo soo saasku dhasho mutanajis waaye waxaa lagu dhahiraa dhakidaa lagu dhahiraa bimaa biyo badan ku kaadiyey biyihii badnaay ashay kasoo dulduulay ninkii meesha kuxaadig oo kuxaadigudhahay biyaha mageyrkiisiya waxaa usoo daah yani ah, wax ka asiibta wax ka gaarti ama weerkiisii amase xunba ah xunbaa biyaha korkiisii soo kortay haddii asxaqiiqsado xunbadaasi ukaadii lukaadii inaas yahay najaas waaye najaas waaye wailaa haddii xaqiiqu ahaynin daahir waaye muctamidka xaasilkiis kan waaye wixii oo malaayga caliis ku jiro malaayga yar oo magaciisii oo wax iskunji ahaa asdhujiyey waxyaalahaas wixii caloosha ku jiro waa la cafiha hore hadii la kariyo malaayo la duwo wixii calooshiis ku jiro lagu duwo yani saliidii lagu duway manijaasihaayo ooskii ku jira iyo caadi lagu duwo manijaasihaayo haddii yasusuubiyo yani shinidii meesha ay galayso oo koorkeedii haddii oo loda digadeeda aarkeeda iska suubiyo cufiya canhaa maha ay gasho shimidaa waxaan ihaahin dool maan ilaah shimiga maha ay gasho dool ma buulhaa walkaas dadkaa inta ma dool ma ilaahayma oge ma ay gashiyo hadii laga dhiso ma ay gelayso oo shimida ay kusuubeyeyso malo marabka ay kusuubeyeyso haddii xaar lo laga dhisay yani malabkaasi cunurkiisu waa banaan yahay yani looda la lisaayo eriga caanaha laga lisaayo oo waa la cuno waayo waa la cuno caanihiisii haddii caanihii marka la lisaayey